nagu noqdo kana wixii laga gaari karo aan gaarsiino lianna ardaydii ku taxnayd oo qeybtii online-ka ah, ku xiriirtay ayaa soo qayliyeen waxay yidhaheen marka cashirkeena laafina noogala celiyo marka calayhi waxaan dhahnay aan la iska dulqaato laakiin insha allah waan boobsiinaynaa casharkan caawana qeybaan ka qaadanaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala dikru الاkhtilaafi calى khaalid ibni macdan fi hada اlxadiid kitaabu siyaam kusoo jirnay baabkan waa baabka lix iyo soddonaad baabu dikri اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay calaa khaalid ibni macdaan lisku khilaafay fii hada alxadiidi xadiidkan khaalid ibni macdaan mar wuxuu ka wariyey rabiica aljurashi oo caasho ka sii wariyey marna wuxuu ka wariyey khaalid ibni macdaanka laftarkiisa wuxuu ka wariyey jubayr nufayr oo asna caasho ka wariyey taana wax ishkaal laho ku sugan ama xadiidka ay u dhimaysa lama arko labadaba inuu ka wariya ayaa suuragal xadidka laba kun boqol iyo lix iy waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasa alay mtl ahbaranii camr bn cuثmaan alqurashi mowlaahum saduuq can baqiy ibn waliid qaala xadaanaa baxiir ibnu sacd asaxuuli iqat tabt can khaalid ibn xaarid alhujaymi can jubayr ibn nufayr alxadrami alximsi iqat mukhadrama jaliil ana rajula nin rajulkaas sida muuqato wallaahu aclam waa rabiicat aljurashi waxaana arrinta ayada caddeeyey ninka la yidhaahdo ibnu maaja ana rajula nin baa sa'la wuxuu weydiiyey caaishata um ilmuminiin can asiyaami soomka ayuu wax ka weydiiyey faqaalat waxay tihi ina rasul rasulka sal l slm kaana rasuulkan waxaa yusuumi sooma shacbaana kulahu ayuu soomi jir dhammaantii ilaa qaliilanta waa ku taalla wayataxaraa siyaama اitnayni maalinta isniinta soonkeedana uu ku dadaali jira walkhamiis iyo khamiista xadiidka laba kun boqol iyo todoba iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala alimam bn sacd inta akhbarna camr bn cali falas waa iqatun xaafid qaala xaddatana cabdullahi bnu daawuud alhamdani waa iqatun caabid qaala xaddatana thawr ibn yaziid alxamsi waa iqatun tabt can khaalid ibn macdan alkilaaci iqatun tabtun iqatun caabidun yursil can rabiicata اljurashi rabiica ibnu camr aljurashi adimishqi waa saduuq can caaishata wuxuu ka wari ummuminiin radia allahu tacala ardaha qaalat waxay tir caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sal sl yasuumi sooma shacbaan bishacbaani wa ramadaan wayataxara wuxuu ku dadaali jiray itnayn maalinta isniinta walkhamiisa ayuu ku dadaali jiray sala allahu calayhi waali wasalam baabka sideed iyo soddonaad waa siyaamu yowmi shak maalinta shaki yowma shaki loo yaqaana in la soomo wixii ku soo roray yuu baabkan u baab yahay jamhuurta way diidayaan way diidayaan sidaa weyaan yowma shaki maxaa loo yaqaana aqwaal badan baa laisugu khilaafay sida raajixana waxay tahay maalinta bisha shacbaan ay soddon tahay habeenka ay soddon tahay daruurna ay saaran tahay bishii meesha laga arki lahaa amaba e, dayixi ay daruur saaran tahay tan saddexaad tan labaadna ay koox arkeen oona la arkin cafan oona la arkin ay daruurna saaran tahay tan labaadna waa la arkay laakiin ciddii aragtay laba huba in la arkayaa la sheegay amaba waa la arkay oo dadkii arkay waa la arkay laakiin dad shahaadadooda qaadana ma aha saddexda arrimood dii ay timaado yowma shaki waa kaa weeyaan waaya xadiidku laba kun boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala imam bn sacid akhbarna cabdullahi bn saciid alashaj alkindi wa iqa can abi khaalid abu khaalid wa sulayman ibn khaalid alasdi saduuqun yukhti can camr ibn qays camr bn qays almulaa'i alkuufi wa iqat mutqin caabid can abi isxaaq isabiici can sila ibn zufar taabici jaliil iqa weeyaan qala wuxu yhi kuna waxaan cammaar cammaar ibn yaasir neef ari ayaa loo keenay ri masliyatin ee la solay inta la gowracay la dubay ayaa loo keenay faqala wuxu kulu cuna dadka ayuu ugu yeernay cunaan fatanaxaa bacd alqowm dadka qeyb ka mid ah ayaa ka fogaaday qaala wuxuu yidhi dadkii ayaga ah oo fogaaday waxay yidhahdeen bacdigaas ayaa qaala waxay yidhahdeen inii saa'imun anigu waan soomanahay faqaala camaar wuxuu yidhi man saama qofka sooma alyowma maalin alladii yowmkaas yushaku fiihi la shakiyo faqad casaa abalqaasim sala allahu calayh waali wasalam nabi moxamed oo kunyadiisa ay tahay abulqaasim wuu ku caasiyey waaya xadid kale kun boqol iyo sagaal iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala alimam s abarna qtay bn saciid qala xadaثana ibn abi cadiy maxamed ibrahim ibn abi cadiy waa iqa can abi yunus abu yunus waa xaatim ibn abi sagiira albasri waa iqa can simak ibni xarbin adduhli waa saduuqun wariwaayatu can ikrima muطariba watahayara biakhiri warubama talaqan intaasoo howla isu daba taalla qala wuxu dahaltu waxaan galay calaa cikrima ayaan u galay mowla cabdillahi bn cabaas fii yowmi maalin qad ashkala uu isku darsamay ahuwa e, min ramadaana huwa ma ramadaan miya maalinka ah am min shacbaan mise waa shacbaan yowma shaki weeyaan wa isagana yaakulu cunu khubsan khubs kibis ayuu cuni baqalan baqalan iyo cagaar iyo walaman cana fa wuxuu lii ani haluma warkaali oo ila cuncunadan faqultu waxaan idhi innii saa'imun anigu waan soomanahay waxalafa wax ku artay bilah alweyne latuftiranna lawallahi baan ku artay tuftiranna waad afuri ood afuri ood afuri qultu waxaan idhi subxaana allah mar subxaana allah maratayn laba jeer falamaa ra'aytu goortaan arkay xaliifu inuu dhaarani laa yastatini uusan waxba soo reebaynin dhar uu muxuu ahay gooyey taqadamtu xaggiisa ayaan soo aaday qultu waxaan idhi haati waxaad keenta alaana maa cindaka waxaada iskeen mucunadii keen ayaad leeyahay misdaliilkeen ayuu leey labada waa suuragal qaaluu li samictu ibn cabaas ayaan maqliyay qul isagoo le qaala rasu rasulka wuxu yih sal slm suumuu sooma liruyatihi dayax araggiisa ku sooma waaftiruu ku afura liruyatihi araggiisa fain xaala baynakum wa fain xaala hadduu kala teedo kala dhexgala baynakum adinka dhediina wa daruurta dhexdiisa ama cafwan dayaxa dhexdiisa saxaabatan daruur aw dulmatan ama mugdi faakmilu ciddata tirada dhammaystira ciddata shacbaana shacbaan tiradeeda walaa tastaqbilu shahra bishana ha kala hortegin istiqbaalan ka hortegitaan oo soona ka horgeynina walaa tasiluu ha xiriirina ramadaana biyowmin maalin oo min shacbaan ha ku xiriirina ilaa qof ilaa qof soonka weedan jiray sida noo imaan doonto waa gooni xadiidka ama baabka sideed iyo soddonaad atasiilu fii siyaami yowmi shaki maalinta yowmi shakiga in la soomo in la fududeeyo yaa loo fududaynaya qofku wadan jiray oo hawsha ay caado u ahayd xadiidka laba kun iyo boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasalat akbarna cabdimalik ibni shucayb بن لyث بن سعد wa ثiq qaaل أخbarnii abi abis wa شhacيb بن لyث بن سacد wa ثiqة نaبيل can jadihi wa layث بن سacد waa imaamu ahli misra qaala wuxuu yidhi akhbarnii waxa warm shucayb ibnu isxaaq waa saduuq can awsaaci ayuu warramay cabdiraxmaan camr awsaaci waa imaamu ahli ashaam can ibn abi caruuba saciid bn abi caruuba waa iqa can yaxya bn abi kaiir asna waa iqa laakiin oo taqaanaan wixii ku jiray can abi salamatin cabdiraxmaan an abi hurayrat wuxuu ka warin radi allahu ta an rasul lah rasulka sal sl rasulkeena qaala kaana waxaa rasuulkeena yaquulu mid yidhaahdo alaa hooyey laa taqadamu shahra biyowmin aw inayn alaa hooyey laa taqadamu ha kala hormarina ashahra bisha ramadaan biyowmin hal maalin aw inayn ama laba maalmood oo shacbaan ah ilaa rajulu oo kaana had yasuumi sooma siyaaman soon falyasumu isaga ha oo dhaqan ay u ahayd baabka sagaaliy soddolaad tawaabu man qaama ramadaana qofka bisha ramadaan istaago oo qiyaamuleyl la imaado aw wasaamahu sooma iimaanan alla rumayn iyo ixtisaaban ajir urursasho ayuu baabkan u baab yahay iyo alikhtilaafu iyo khilaaf cala zuhri laisku khilaafay fi lkhabari khabarkan xadiidkan fii daalika arrinka isaga yani zuhri marna waxaa laga wariyey isaga oo mursala xadiidka oo saxaabi meesha uusan ku jirin marna mararna waxaa laga wariyey isagoo saxaabiga la sheegay intaasoo iyada weeyaan arrinta uu sheegay xadiidka laba kun boqol iyo kow iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa صaيح bma bacdahu xadيid ka dambe ayuu saxيix ku noqonaya ilan kan waa mursal kuwa dambe ayaa waxaa weeyaan waxay yihiin mawsuul qala اimam ns abarna mxamed بn cabdالlahi بn cabdالxakم almisri wa iqaة فaqih can شhucayb can leyث qaala anba'na khaalid ibn yaزيid الjuمxi wa iqaة فaqih can ibn abi hilaal wa saciid ibn abi hilaal almisri wa saduq can iبn شhahaab can saciid bn musaيb raxima اllah الjamiiع can rasuuli rasulka wuxuu kare sal sl mar sal aragtan qaala wuxuu yidhi man qaama qofka istaaga ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadam min dembi dembigiisa inta hore dhan waa la dhaafa mise kabaairti jamhuurta waxay qabaan inay yihiin sakaairta xadiidna muxuu aha kalena way deliishanayaan laakiin fadliga ilahi aad buu u yahay xadiidka laba kun boqol iyo laba sagaashanaad waa xadiid saxiix xasanun saxiixa qaala alimam sd akhbarna moxamed ibnu jabalata alraafiqi wa saduuq qala xaddatana mucaafa ibnu sulayman aljazari wa saduuq qaala xaddatana muusa ibnu acyun acyan acyun ay u badan tahay acyanna ma jirtaa can muusa ibn acyun waa acyan aljazari waahiqaة caabid can isxaaq ibn rashid aljazari waahiqa can zuhri qaalu akhbarnii curwa ibn zubayr ayaa igu warramay ana caaishata um muminiin zawja nabi sal slm akhbaratu waxay sheegta ana rasul rasulka sal slm kan rasuulkan wuxuu ahaa yuraqibu nnaas dadka kamid jeclaysiiyo fii qiyaami ramadaana bisha ramadaan istaageeda min hayri an yaamurahum isagoonan farin bicaziimati amrin amar oo waajiba fiihi qiyaamkaas iyo istaaggaas fayaquul wuxuu dhihi jiray man qaama ramadaana iimaana ixtisaaban ufira lahu ma taqadama min dembihi saasuu nabiga dhihi jira sal allah ala slm xadidka laba kun boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix isnaada qaala imam nas akhbarna zakariya bn yaxya wahiqat xaafid qaala ambana isxaaq ibn rahwi qaala ambana cabdullaahi ibn alxari almaki wahiqa can yunis ibn zayd alayli wahiqa can zuhri qaala ahbaranii curwa ayaa ii warram ibn zubayr ana caaishata um muminiin zawji nabiy ana caaishata uma almuminiin zawja nebi sal sl akhbarat waxay sheegtay anna rasul sl sl kharaja inuu baxay fii jawfi leyl habeenka gudihiisa yusalii isagoo tukanay fi masjidi masjidka fasallaa binnaas dadka ayuu dujiyey dad baa ku salaada ku xirtay o wasaaqa alxadiid xadiidka ayuu kaxeeyey wa fiihi qaalat waxay tihi fa kaana wuxuu ay nabigeena sal slm yuraqibuhum mid jeclaysayey fii qiyaami ramadaana bisha ramadaan istaageeda min hayri an yoamurahum isagoonan farin bicaziimatin farad ama waajib yaquul wuxuu dhihi jira man qaama leylata alqadri leylat qadri qofkii istaagay iimaanan waxtisaaban ufira lahu ma taqadama min dembi dembigiis inta hormartay loo dhaafa qaal wuxuu yidhi waxaa la obsaday ayaa la obsaday sal slm walamru xaaladdana calaa dalika arrinka ay ku sugan tahay oo waxaa weeyaan saas aan la tukanayn nabiguu tukaday laakiin iyada oo waxaa weeyaan istaagga isaga fardi fardi u yahay nabigana uu jamaaco mar tukaday ayaa nabiga la obsaday sal laba jeer ama saddex jeer uu tukaday ayaa la obsaday xadiidka laba kun boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa ah qala imam abarna rabic bn sulayman aljizi aw lmuraadi kilaahuma wahuma iqatan qala xadana ibn wahb cabdulahi bn wahb wa iqaة faqih qala abarnii yunus bn zayd an shahaab qala wuxuu yihi abaranii abu slmata bn cabdiaman abu slm bn cabdiaman qisadiis xali waad ogeydeen maxaa loo hanqaltaagi jira mota xilligaas dad cilmi ay u hanqaltaagayaan dad jannada ay u hanqaltaagayaan dad adduun ay u hanqaltaagayaan dad madaxnimo a qaltaagayaan waa bini aadam bini aadam weyaan waa taabiciintii markaasaa wuxuu yidhi maanta ari tiro badan ayuu arkay ari tiro badan haddii mar la arkana caano lagama waayo asal ahaan neef irmaan ah oo waxaa weeyaan caano laga helo lagama arig lagama wayo waa barako badan yihi marka khilaafadii naniyadu ku hayaa caanona aad baa loogu bahan yahy rag way ku dheganta ama ku taaganta saxa tacbiir kadibna wuxuu yidhi ilaahayow haddii aad cilmigaada qeybka ah fisaabi cilmika aad ii qortay inaan khaliifat muslimiin noqdo muslimiinta dhan aan khaliif noqdo arigan caano naga sii aa la tagay marka arigaa loo tagay haddii loo tagaba waa orgi dhammaan hal neef oo orgi aan kuma jirin caana xaggee laga arki orgi mi caana ka imaanaya marka khaliifnimai isaga halkaa isku dayen caano waa ku dhacday khaliifnima waa isku dayen lakiin dhan kaloo ilaahay ka siiyo muxadid kabiir ayuu noqday raximah raxmatan waasica qala wuxu akhbarnii abu slmt cbdiرaحman an aba hurayrata radi اlahu ta qal wuxu samictu rasul lah kama sal sl qol isagoo fii ramadaana man qaama qofki istaagay iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadam min dembihi dembigii inta hormartay ayaa loo dhaafa xadidka laba kun boqol iyo san shan iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam akhbarna moxamed ibn khaalid alkilaaci waa saduuq qala xadaثna bishr ibn shucayb bishr ibn shucayb alximsi waa iqa can abihi abihiis waa shucayb ibn abi ibn abi xamza alximsi waa iqa can zuhri maxamed shab zuhri qal wuxu akhbaranii curwa ibn zubayr ayaa ii warramay anna caaishata umma almu'miniin akhbarat waxay u sheegtay anna rasuul lah sal slm kharaja inuu baxay min jawfi leyl habeenka bartamihiisa ama gudihiisa fasallaa fi lmasjid ayuu ku tukaday wasaaqa alxadiid ayuu muxuu ah kaxeeyey wa qaala wuxuu yidhi wa kaana rasul wuxuu ahay sal slm yuraqibuhum mid jeclaysay fii qiyaami ramadan bish ramadan inay istaagaan min ayri min hayri an ya'murahum isaga onan faraynin biaimatin bicaziimati amrin amar waajiba fiihi qiyaamkaas fa wuxuu dhihi jiri man qaama ramadaan imaan xisaaban qufira lahu ma taqadama min dembihi xadiidka laba kun boqol iyo lix iyo sagaashanaad waa xadiid saxiix qaala imam nas xamd akhbarna maxamed ibn khaalid qaala xadaثana bishr ibnu shucayb can abihi can zuhri qaala xadaثanii abu salamtin cabdiraxmaan ana aba hurayra waa sanadka horun qala wuxu yhi abu hurayra samictu rasul lahi ka maqla sal sl mi quli isagoo li ramadaana ramadaan man qaamahu qofkii istaaga ramadaanka iimaanan alla rumayn waxtisaaban ufir lahu ma taqadam min dembihi soo celcelintaan maxay keenaysaa maxaa faa'ida ah soo celcelintaas waxaa weeyaan waa cilmu addiraaya sanadkaas lataa'ifa ku jirta waxaa ku jira muxuu ahaa qaar waa mursal qaar waxaa weeyaan waa mawsuul ruwaadda ayaa kala duwan marka waxaa weeyaan jaanibkaas ayaa xoog badan caawa sidaa weya xadidka laba kun boqol iyo todoba iyo sagaashanaad waa xadid saxiixun ayضa qala imam abarna abu dawuud sulaymaan ibnu sayf waa iqatu xaafid qala xadaثana yacquub ibn ibrahim aلzuhri waa iqa qala xadaثani abi abis waa ibrahim ibnu sacd aلzuhri waa iqa can saalix صالح بن kayسان wa ثiqة dabt can iبn شhahاab أن abا سلمة بن cبdiرحمaن أخbaرhu wuxuu sheegay أنa أba هurayرaةa qaal wuxuu yidhi abu هurayرa radي الله ta رضa qala rasu rsulka وu yh sl sl man qaama رamaضaan qofkii bisha رamaضan istaagay iimaana واxtisaaban غufira lahu ma taqadum min dnbi xadiidka laba kun boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid صaxiixa qala imam abarna nuux ibn xabiib alqowmasi wa iqa qala xadana cabdirazaq bn hamaam sancani wa musanafki musanifki iqatun xaafid qaala anbana macmar ashid alasdi wa iqatun tabt can zuhri can abi salamatin cabdiraxmaan an abi hurayrata qala wuxuu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm yuraqibu ama kaana wuxuu ahaatay kaana wuxu ahaatay rasul rasulka sal slm yuraqibu mid dadka jeclaysay fii qiyaami ramadaana ku booriyo min gayri an yaamurahum isagoona farin bicaziimatin waajibnima qala wuxuu yidhi man qaama ramadaan iman xsaaban qufir lahu ma taqadama dembihi xadiidka laba kun boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa min dembihi xadiidka laba kun iyo laba boqolaad xadiidka laba kun laba boqolaad maa sha allah caw waxaan gaarnay laba kun iyo laba boqol xalayna waan gaarnayba laakiin waxaa weeyaan dib baan ugu soo noqonnay waa xadiid saxiixa qala imam abarna mxamed ibn slmt almuraadi wa iqatu habt qala xadaثana ibn اqasim cbdiرaحman qasim wa iqa habt iqaة faqih cafwan can malik ibn ams dar hijra qala xadaثani ibn shahaab can xumayd ibn cabdiرaحman ibn cawf aلzuhri wa iqa can abi hurayrata radia allahu taala ana rasul sal sl qa rasulkan wuxuu yihi man qaama ramadaana iman xsaaban qufir lahu ma taqadam min dembihi xadiidka laba boqol iyo koobaad waa xadiid saxiixa qala imam abaranii moxamed ibn ismaaciil aطabrani wa iqa qala xadaثana cabdullahi ibn moxamed ibn asmاء الضbi wa iqaة jaliil qala xadaثana jawayriya jawayriya ragna waa loo isticmaalaa dumarna waa loo isticmaalaa waa rag marka meesha waa nin lab weeyaan annaga soomaali ahaan magacyada raggana loo isticmaalo dumarka loo isticmaalo badan yihin waxaa ka mid ah shukri shukri ragga raggana waa loo isticmaalaa dumarna waa loo isticmaalaa ridwan oo kale ragna waa loo isticmaalaa dumarna waa loo isticmaalaa aye xamdi xamdi ragna waa loo isticmaalaa dumarna waa loo isticmaalaa ya xiis miya ragna waa loo isticmaalaa dumarna waa loo isticmaalaa sooma gaarin weli sheek halkaan xiiska halkaan sooma gaarin <laughs> ya naam asanta ha naam way soo soo laakin xiskaa wali soo gaar mesha marka maogtahay af soomaaliga inta xaggu ka imaaday inta u socdaa marka meelahan dadkan halkan jooga soomaaligooda waxaa weeyaan waa taakhir sakaraad wa yacni wa naft inay ka baxdo xawg uma dhino haddii aad sii socotona marka hala yaabin ummaddan inay weli af soomaali ku hadlayaan waa nicmo iyo barwaaqo ilmihii shalay aabbayaalkood ay halkaan ayagoo qaxooti yimaadeen maanta waxaa weeyaan af soomaaligii suu noqday kakac gajajaje waxaad umaynaysaa muxuu baabuur ku socda meel godad ah aad umaynaysa markay af somaliga ku hadlayaan imtixaan marka af soomaaliga in la ilaaliyo oo la dhowro waa ilaalinta diinta ay qaybkata ilaalinta maaha dhaqan bas maaha diinta islaamka in af soomaaliga qofka af soomaaliga loo ilaaliyo waxay ka mid tahay diinta ilaalinteeda dhaqanka maxaa yeel dhaqanka iyo way isxambaarsan yihiin afka luqadda iyo dhaqanka waa isxambaarsan yihiin luqadda soomaaligana waa luqad muslim luqad gaalmaa waa luqad muslim muslim baa ku hadla qof gaalo waa gooni lakin waa luqad muslimiinta ay leeyihiin marka in badanoo ka mid ah waxay xambaarsan tahay dhaqan islaam diin islaam ayay xambaarsan tahay markii laga tago oo dhaqan eh, luqad kale canuga u galo oo ingiriis bas u barto ama afkikuyi bas u barto ama afsawaaxili bas u barto dhaqankii gaalada ingiriiska iyo dhaqankii kukuyadii oo gaaladay luqadda way xambaarsantah diintuna way xambaarsantah iyadayd marka mid kale diinta islaamka luqad carbeed ay ku imaadeen qofka carabiga markuu barta biyo sacbahada looga gawayaano cilmiga wuu ka dhargi karaa laakiin cilmi la sarafay la tarjumay oo ingiriis yar lagu qoray ama sawaxil yar lagu qoray ama wax lagu qoray wax macno oo weynood kordhina cilmi laguma barta ingiriis lidaalika qofka si kasta ood caalim ugu noqda luuqadaha kale ood cilmiga kutubahan kale ka daalacda hadduusan carabiga forti ku ahayn cilmigiisa waa jiis waa dhutina maxaa yeele qur-aankii oo dhan waa carabi soo ma axaadiista nabigeena sal slm oo dhanna waa carabi kutubulfuqahaa oo dhanna waa carabi cilmulaala oo lagu fahmay kitaabka sunnadii waa carabi marka qofka isaga ah waa marti cilmiga martiyu ku yahay walow kun sana kun sana maba jirta laakiin walow muxuu aha konton sana ingiriisuna ha ku barta cilmiga laakiin waa marti diinta martiyuu ku yahay waa qof un xagga taaganoo biyo un ceelka looga soo dari ma garatee isaga suuragalma inuu intuu taga ceelkii uu ka soo darsado sidaa weyaan af soomaaligana marka af carabiga ayuu tal u yahay garab u yahay leann waa af muxuu ahaa muslim af muslimo u kitaabkan af soomaaliga lagu fasiray culimada ku dadaashay ilaha khayra siiy jazahum allah khayra laakiin kama dhargeysta weliga akri qof inta muxuu ahaa afar soomaaligaas riyaad saalixiinka lagu tarjamay ama lagu tarjamay tafsiirka inta kadib ka akhristay cilmi ka barta weligii ma artay inuu qof wax ka yara fahmo oo de ya cilmi dhagood ahaanka wa ku dhawaada waa suuragal laakiin cilmi inuu ka barta lagama yaaba marka luuqadda aan ilaashana af soomaali ha noqoto ama af carabiga oo kasii asarsan ha noqoto aan ilaashano oo guryaha marka la joogo waxaan arkay dad guryahooda ilmahooda kula hadlaya af saaxili ya afkumaad qabsani nin weyn oo gari gafuur lah ya iyo waxaa weeyaan islaan ahludiin oo xijaaban ayaa cunugeedii kulaali ingiliish iyo sawaaxili halkaa nairobina way joogtaa bal ka warrama seeli yeli kuwaas seeli yeli ayaga in la dhaqan celiyey wa ilmaha masaakiinta kuwaas waaba dhumiyeene ayagaa dhaqan celin u baahan sida dhab sidaas weyaan dhaqan celis in loo sameeyo lanna waa qof aanan xitaa fahamsaneen wujuudkiisa aan fahamsaneen wa dadkan hadda nanaloolka kuwiyada ilmahooda afki kuya waxaanahan gurigooda kulama hadlaan xaaraan laa yumkin inay ingiliish kula hadlaan smaili kula hadlaan jalwada waa sidaas mukaambada waa sidaas meel kasta tag darajo kasta gaadhsanaada wasiir ha noqda ama fulan ha noqda ilmahooda waxay kula hadlayaan luqadooda shaksiga ah abadan waad aragteen hadda kuwaan jokoro meelaha fadhiya ma ingiliisha ku hadla swaaxili ma abada markay hadlayan kuma hadlayaan afkooday ku wada hadlayaan jokora ma jokor aan ka liidin subxaan allah waaya ahay xadiidkeen joogna waan fakaday laba kun iyo laba boqol iyo ko أخبرني محمد بن إسماعيل الطبراني قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبي واثقة جليل قال حدثنا جويرية جويرية ابن أسماء واثقة الضبعي عن مالك عن الزهري قال أخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن وولالاء ابن عوف والله واثقة رحمهم الله ورحم جميع الرواة can abi hurayraa radi alahu ta ana rasu rasul sl sl rasulkan wuxuu yihi man qaama ramadaan qofku bisha ramadaan istaaga iimanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi xadiidka laba kun laba boqol iyo labaad waa xadiid saxiixa akhbarna qtayba bn saciid wa moxamed bn cabdillaahi ibn yaziid almuqri wa iq qaala xadaana sufyaan can zuhri can abi slmt bdiaman abi hurayrata an nbi sl sl qa nabgen wuxuu yihi man qaama ramadaana imanman qaama ramadaana qofki istaago fii xadiidi qutaybatan ana nebi sl sl qaal man qaama shahr ramadaan qutayba iyo ninka la yih moxamed ibn cabdillahi bn yaziid laba isla wariyeen soomahan qutayba marka wuxuu yidhi shahra ayuu ku daray isagana ramadaan bas yii intaas weyaan iman sa ufir ma tqadam min dmbi waman qaama leylat qadr iman sa ufir ma tqadam min dmbi xadidka laba kun laba boqol iyo saddexaad waa xadii saxiixa qaala imam abarna qtay bn sacid qala xadana sufyaan can zuhri can abi slmta bn cabdiraxman can abi hurayrata ana nabi sal sl qal nabgen wuxu yhi man qaama ramadaan iman sa ufir lahu ma taqadam min dembihi xadidka laba kun laba boqol iyo afraad axaadiistan maqsuudka caaw inteeda badan ma ahan matniga matniga waa soo marnay soo marnay soo marnay laakiin maqsuudka waa sanadka adika kun laba boqol iyo afraad waa xadii saxiix qala imam smed abarna isxaq bn ibrahim qala xadana sufyaan can zuhri can abi salmata can abi hurayra ragga ma u bahan yihin la sheego waa maya qala wuxuu yihi qala rasul rasulka wuxu yhi sal sl man qaama ramadaan man saama ramadaan iman xisaaban qufira ma taqdam min dembihi xadidka laba kun laba boqol iyo shanaad waa xadii saxiixa qala imam smed akhbarna cali ibn almundir alwdi wa saduq yatashayac qala xadana ibn fudayl maxamed ibn fudayl adabi wa saduqun carifun rumiya bitashayuc qala xadaana yaxya ibn saciid alansaari can abi slmti cbdiamaan abi hurayra radia اlahu ta a qaala wuxuu yih abu hurayra qaala rasu u yh sal sl man saama ramadaana imaan xsaaban qofila ma taqadam min dembihi xadiidka ama baabka afartanaad dikru ikhtilaafi yaxya ibn abi kaiir wاnadr ibnu shaybaan fiihi dikru ikhtilaafi yaxya ibn abi kaiir wanadr ibnu shaybaan fiihi sheegid la sheega khilaafka ay isku khilaafeen yaxya ibn abi kaiir iyo nadr ibnu shaybaan xadiidkan oo man saama ama man qaama ah khilaafka ay matnigiis isku khilaafeen cadayn la cadeeya ayuu baabkan u baab yahay abi salamata bn cabdiraxmaan ay qaar ka wariyeen can abiihi aabihiis cabdiramaan ibnu cawfa ayuu abu salama hal dariiq ugu wariyey dariiqna wuxuu ka wariyey can abi salamata bn cabdiraxmaan can abi hurayra sida saxdana waxaa weeyaan abu hurayra kan abu salama uu abihi ka wariyey maya meesha kuma jiraan sidaa weyaan laakiin matni ahaan ma wax khilaafaa ku jira maya waa laga hadla waa sanadka xadidka laba kun laba boqol iyo lixaad waa xadid saxiixa qaala imam sl akhbarani moxamed ibn cabdillah sanani waa moxamed ibn hishaam albasri waa waxaa weeyaan moxamed ibn hishaam waa ninka musanifka ah oo taqaanaan oo saaxib siir ah ahy almahaazi albasri waa iqa waa abulashca wlafdu lahu abulashca waa ninke ya miqdaamkii caadiga miya oo mhm. iqada ahaa saduq miya saduq mi sadiqa way abulashcaf wa axmed ibn miqdaam waa saduuq wlafdu lahu qaaluu xadaanaa saddexdooda waxay yihahdeen moxamed abdilcala iyo eh, maxamed ibn hishaam iyo abulashcaf axmed ibn miqdaam intaba waxay yihahdeen xadaanaa khalid ibn xaad alhujaymi qala xadaana hishaam adastawaa'i an yaxya bn abi kaiir can abi salamati abdiraxman qala wuxuu yidhi xadaanii abu hurayrata ay warramay radia allah ta qal wuxu yidhi ana rasul sl sl qa rsulkan wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban qufira lahu ma taqadam min dembihi waman qaama leylata qadri iman waxtisaaban qufira lahu ma taqadam min dembihi caawa uma baahna in la fasiro laga dharag sidii loo fasiray xadiis laba kun laba boqol iyo todobaad waa xadiis saxiixa qaala imam sl akhbarni moxamed ibn maxmuud ibnu khaalid adimishqi waa hiqa can marwan marwan ibn muxamed ibn xasaan wey alasadi adimishki aaairi waa iq qaala ambaanaa mucaawiya ibnu salaam alximsi waa iqa can yaxya ibn abi kaiir an abi slmt cbdiaman an abi hurayra qal u abu hurayra qala rasul u u sl man qaama ramadaan iman xsaban qufir lahu ma taqadam min denbihi waman qaama leylat qadri iman xsaban qufir lahu ma taqadam min denbihi xadidka laba kun laba boqol iyo sideedaad waa daciif waxa daciifka marka maxaa yihin ma matniga mise waxaa weeyaan waa sanadka sanadka daciifa laakiin matniga waa matniyada hore oo mutafaq ahay oon soo marnay oon naqaanay ishkaal kuma sugna xadidka laba kun laba boqol iyo sideedaad waa xadiid daciifa qala imam sl abarana isxaaq ibn ibraahim qala xadana alfadl ibn dukayn fadl ibn dukayn waa iqa qala xadaثna nadr cafwan nasr ibn cali jahdami waa iqa qala xadaثani الnadr ibn shaybaan alxudaa'i albصri waa layin xadiid xadiidkiisa waa daciif yani xagga waa daciif weeyaan anahu laqiya wuxuu la kelmay abaa slmta bn cabdiرaحmaan faqaala wuxuu ku yihi xadiثnii isheg biafdali shayin shaykan ugu fadli badan oo samictu ad ka maqashay yudkaru isagoo la sheegay fii shahri ramadaan bisha ramadaan waxa ugu fiican oo bisha ramadaan fadliga loo sheega bal ii sheeg qaala abu slmata wuxuu yidhi xadaanii cabdiraxmaan bn cawf ayaa ii warramay meesha waa meesha mashkiladee ka dhacday cabdiraman bn cawf ma wau warramay waxuu warramay abu hurayra can rasul rasul sal sl anahu rasuulkeena dakar inuu sheegay shahar ramadaana fafadalahu cala shuhuur bilah uu ka fadli badnaysay wa wuxuu yidhi man qaama ramadaana iimaana ixtisaaban qofkii kharaja wuu ka baxaa min dunuubihi ka yowma waladathu ummuhu maalinta hoydii ay dhashay oo kale qaala cabdiraman wuxuu yidhi hada khaطun wasawaab abu salamata can abi hurayrata warka waa iska gaabanya laakiin matni ahaan ma waxbuu ka sheegay maya matniga waa matni muxuu ahay صaxiixa weli mutafaqa xadiidka laba kun laba boqol iyo sagaalaad waa xadid ضaciifun ayضا matniga daciif maana sanadka weeyaan qaala imam ms abarna isxaaq ibn ibrahim qaala ambana nadr ibnu shumayl waa iqa qaala ambana alqasim ibn اfadl alasdi iqa mise waxaa weya rumya birija aiqatu am saduq iqa sooma أنbأna qاسm بن فضل qال xadثna نdر iبن شhaybاn عan abi سلمة بن cبdiرحمaن فadakra miثlahu xadiidka hore oo kale ayuu sheegay wa qaala kadibna wuxuu yidhi man saamahu qofkii sooma ramadaanka ayuu damiir kaga cabiray man saamahu aw qaamahu istaago iimaaنا واxtisaaban ayuu yihi w xadidka laba kun boqol iyo laba kun laba boqol iyo tobanaad waa xadid ضaciif ayضا waa sanadka wax ضaciifka matniga maaha qaala imam abarna mxamed بn cbd لlahi bn mubaaraka المخرمي وحافظ ثقة قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي وثقة ثبت قال حدثنا القاسم ابن الفضل قاسم بن الفضل هذا soo marnay قال حدثنا نضر بن شhيبان قال قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن xadثنيi بشhayءi iga waran samictu aad ka maqشhay min abika abaha samicahu uu ka maqlay abuka abahana min rasul u ka maqlay sal slm laysa uusanayn bayna abika abaha dhexdii wa bayna rasul rasulka dhexdiisa axadun qofna uusanayn fii shahr ramadaana bisha ramadaan ku saabsan qaal wuxuu yihi nacma xadaanii abi aabihi ayaa ii warramay qal wuxuu yihi qala rasul u uu yri sal slam ina allaha alla weyne tabaaraka watacaala farada siyaama ramadaan ayuu farad yeelay calaykum korkiina wasanantu lakum waxaan idiin jiday qiyaamahu inaad istaagtaan faman saama qofka sooma waqaamahu istaaga iimaana waxtisaaban kharaja min dunuubihi uu ka baxa ka yowma walaadatu ummuhu maalinta hoydii elisha isagoo la too ah kow fadlu siyaam intii horta ka soo baxnay laakiin waxaa weeyaan hy waan dhowna sooma inaan gaarno meesha xalay aan istaagno waay soonka fadligu ilahy baabkaan u baab yahay iw khilaaf lasu khilaafay calى abi isxaaq abi isxaaq sabiici fii xadiidi caliy bn abi aalib siduu ugu wariyey fii dalika arrinkaas mar wuxuu ka dhigay marfuuc marna oo mxuu cali ah, uu nabiga u sara mariyey uu nabiga uu yihi qaala rasul sl slm nabiga agg uu mariyey marna ibnu mascuud uu mowquuf ka dhigay laakiin kan ibnu mascuud ayaa raajixa oo mowquufka ah laakiin xadiidka lahu xukmu rafci maadaama fadaail la sheegi iyo ajar la sheegi lahu xukmu rafci laysa marfuucan mxuu eh, aha marfuuc mubaashira laakiin lahu xukmu rafci xukunka inuu marfuuc yahay ayuu leeyahay weyaan xadiidka laba kun laba boqol iyo toban i kobaad waa xadii bacdahu wixii ka dambeey ayuu saxiix ku noqonaya akhbarnii hilaal ibn اcalaa alraqi wa saduq qaala xadatanaa abi abihi waa hilaal calaa ah, ibn hilaal alraqi fiihi liin dacfi ayaa ku jira qala wuxu xadatanaa cubaydullah cubaydullah ibnu camr alasadi wa iqatu faqihu rubama wahim can zayd ibn abi unaysa jazri waa iqa can abi isxaaq الsabiici can cabdillahi bn xaari cabdillahi bn xaari waxaa la dhalay waqtiga nabiga nabig dhashay sal allah alay slam alqurashi can cali bn abi aalibin radia allahu taala adaha amiir اlmuminiin can rasulilah wuxuu ku sal slm qal rasulken wuxuu yihi ina allaha alla weyne tabaaraka wa tacaala yaquul wuxuu dhihi marka ina allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay baa sidaa dhihi saxaabi ba iska dhihi karaa maya laakin lahu xukm rafc xukunka marfuucnimo ayuu leeyahay sidaa weyaan yaquulu wuxuu le rabbigan subxaana wa tacaala asawm soomka lii anaa iskala soomka anaa lii soomaa aniga ayaa lii soomi soomka wa ajzi bihi aniga ayaana abaalkiisa bixiyo walisaa'ima qofka sooman ay u farxataan laba farxadood xiina yuftiru xilligoo afuri iyo waxiina yalqaa rabbahu xilliga rabbigiisuu la kulmi waladii alii baan ku nafsii biyadihi ay gacantiisa nafteeda ku sugan tahay lakhaluufu famisa ima qofka sooman afkiisa taleebta amaba shiirka saaran iyo muxuu ahaa udgoon la-aanta saaran ayaa adyabu ka carfoon badan cinda allah alla weyne agtii min riixi miski miskiga carafkiisa xadiidka laba kun iyo laba boqol toban iyo labaad waa xadii saxi isnaada qala imam bn abarna maxamed bashaar wabundar qala xadana moxamed bn jacfar wqundar iqatu saxi kitab qala xadana shucba waa imamka can abi isxaaq isabici can abi laxwas cawf bn malik wa iqa an cabdilah qaala cabdulahi wuxuu yidhi abdullah wak ibn mascuud qaala allahu caza wajal weyn wuxuu yidhi asawmu soomka lii anaa iskale wa anaa ajzibihi anaa abaalmar abaalmarkiisa bixiyo walisaaim ayay usugnaatay qofka sooman faratan lahu farxadood farxatun xiina yalqaa rabu xilliga rabbigiisu la kulmi wa farxatun cinda iftaari markuu afuraan uu farxi wala khaluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa waxaa weeyaan carfoon la-aanta saaran ayaa ayabu ka iib badan oo ka udgoon badan cinda alweyne min riixi miski miskiga arfoonkiisa ma gaarni meesha xalay aan ku istaagna ah, alxamdu lilah horta daynta gudne ya sheek ah, kawaa la tiri hahay dikru alikhtilaaf calaa abi saalix abu saalix khilaafka laisku khilafay baabkan ubaabi fi hada alxadiid xadiidkan laisugu khilaafay xadiidkan waa ki xadiidkii atyabu cind allahi min riixi miski waxaa laisugu khilaafay marka ninka la yidhaahdo abi saalix waxaa laisugu khilaafay midkood wuxuu ka dhigay min riwaayat abi saciid alkhudri midna wuxuu ka dhigay min riwaayat min musnadi abi hurayra midna min musnadi wuxuu ka dhigay abi saciid alkhudri labadana wax dhibaato ka suganta malaan ama abu saciid ha ka wariyo ama abu hureyre ka wariyo laba saxaabi oo jaliileyn wax ishkaal xadiidka u keenaa lama arko laakiin adi wuxuu rabaa inuu ku baro xadiidka in lagu wariyo can ariiqi abi saciid iyo can ariiqi abu hureyre intaasu ku bari raba xadidka laba kun laba boqol iyo toban iyo saddexaad waa cashirkeena caw meesha ka bilowday sida dhabta ah akhbarna cali bnu xarb aلطaئي صaduq faadil qala xadaثna mxamed bn fudayl wa saduq carifu rumya btashayuc qala xadaثna abu sinaan abu sinaankaas waa diraar ibn mura wa iqaة dabt can abi saalix aلsamaan الzayati dakwan weyaan wa iqaة dabt can abi saciid اkhudri sacd ibn malik bn sinaan radia اlahu taala qal wuxu yhi sacd bn malik bn sinaan qaala nabi nabiga wuxu uri sal slm ina allaha alweyn tabaaraka wa tacala yaquul wuxuu leey waa marfuuc marka asawmu soomka lii ana iskale waa aniga ayaysi bihi abaalkiisa bixiyo walisaa'imi qofka soomaliya u sugnaad farxatayn laba farxadood idaa aftara markuu afuro ama afurkii galabta ha noqdo ama kii weyna ha noqde farixa wuu farxa waidaa laqiya allaha alweyn markuu la kulmana fajazaahu fajazaahu alweyn u abaalmariyo albaabka baaburayaal laga geliyo farxa wuu farxaa wladii alih baan ku hartay nafsu muxamedin nebi moxamed naftiisa biyadii gacantida ku sugantay lakhaluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa carfoon la'aanta saaran ayaa adeebu ka dii badan oo ka udgoon badan cinda allah alwin agti min riixi miski miskiga udogiisa xadiidka laba kun laba boqol iyo toban iyo afraad waa xadis sahih isnaada qaala imam sl akhbarna sulayman bn daawuud waa iqa can wahb cabdillahi bn wahb almisri waa iqa habt min iqatu faqih qaala akhbaranii camr camr ibn xaarif almisri waa iqatu habt أن المنdir بن ubayd mnir بن ubayd waa maqbuul maqbuul weyaan xadثa wuxuu shega an abi صالح الsamaan waa iqaة tabt can abi hurayraa wuxuu ka wariyey radi الlahu taala an rasul rasulka sl sl wuxuu ka wariyey alayه الsلa slam qal rasulkeen inuu yihi الصiyaamu soonka lii can rasul lah sl slam الصiyaamu lii wa ana ajzii bihi hadalkaas maxaa ka maqan meeshaas qaala الlahu taعala ayaa ka maqan meeshaas yay u qoran tahay nabiga alluu ka warina sal اla slam rabbigeen ayuu ka warina caza wajal an rasul rasulka sl sl qal wuxuu yidhi qaala allahu alweyn wuxuu yidhi asiyaamu soonka lii anuu ii sugnaado anaa ku abaalmariyo wasaa'imu qofka sooman yafraxu maratayn laba jeer ayuu farxa cinda fitri markuu afuri iyo wa yowma yalqa allah alweyne maalintuu la kulmi wa khaluufu fami saa'imi qofka sooman afkiisa carfoon la-aanta saaran ayaa dabu ka caraf badan cinda allahi alweyn agti min riixi miski miskiga udgoonkiisa xadiidka laba kun laba boqol toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qala imam abna isaq ibrahim alxandli qala anbarana jrir bn abdilxabid dabi can ilacmash can abi saalix can abi hurayrata can rasul lah sal sl qal rasulka wuxuu yihi maa min xasanatin wanaag qofku uu la imaada maa min xasanatin xasanaad iyo samafal ma jiro oo camilaha uu camal fala ibnu aadam ibni aadam uu camal fala ilaa haddii ay xasano ay jirto ama xasanada haddii ay jirto kataba wuu qoraa lahu ama kutiba lahu waxaa loo qoraa ashru xasanaatin toban xasano ayaa loo qoraa ilaa sabci miati dacfin ilaa toddoba boqol oo jeer ay ka gaarto ikhlaaska iyo juhdiga iyo qofka itibaaca iyo ay ku xihan tahay qaar toban jeer loo laabay qaarna ilaa toddoba boqol oo jeer ayaa xasanadii loo gaarsiini o qaal allahu a wuxuu yidhi caza wajal ila siyaama soonka mooyane soonka kuma jiran kuwa toddoba boqoloo jeer lalaalaabi kuma jiran fa inahu soonka lii anaa iskala wa ana ajzi bihi aniga ayaana abaalkiisa bixiyo subxaana allah ho allah lagu dhagaa sooma yani alla toddoba boqol iyo toban iyo ma ahan soonka isaga xisaab la-aan ilaahay baa abaalmarin subxaana wa tacaala maxay ku dhacday mataqaanaa qofka markuu soomaya yaa garan karni soomay inuu soo dhargay yaa yaqaan naftiisa bes aha taqaan cid la taqaana ama cid haba yaraatee dhihi karta aniga ayaa wax ka ogsoon ma jirto lidaalika wuxuu ku mutay arrinta ayada in waxaa weeyaan ilaahay gooni ahaan u abaalmariyo abaalmari abaalmarin alleh inuu muto fa inahu lii wa ana ajzi bihi anaa ku abaalmariya yada wuxuu ka tegayaa shahwatahu shahwadiisii u banaanayd ayuu siiga tegayaa wa acaamahu cunadiisii wuuu ka tagaya min ajli dartay min ajliisay ku noqotay ilan og control karta ma ka tegitaanku ka tagay marka waa min ajli illaahi wa wax kale maaha maaha wax kale miiqaa meelood ku dhuuman kartaa ood muxuuha ku biyo cabi karta ood ku cunooni karta ood ku cabid ilaahay baa u markhaati kaca ah qofka sooman yadacu shahwatahu wa acaamahu min ajli dartay status maba galan abadan status ma galan waay eh, asiyaamu soonka junnatun gaashaan ayuu ka yahay naarta qofka wuxuu ka xijaabayaa naarta saasuu nabigeen sal l slam aataan laba aradood aratu cinda firihi markuu aura arad u ara aratu cinda liqaai rabbihi markuu rabbiga la kulmaa wlaufa min saaimi abu cind lahi min ri misk xadiidka laba kun laba boqol toban iy lixaad waa xadii saxix isnaada qala imam sd abarna ibraahim ibn xasan alqaطcmi wahiqa an xajaaj ibn maxamed alacwar wahiqatu tab qala xadana ibn jurayj qala abaranii j cabdimalik bn cabdi bn jurayj weya waa taqaanaan qala abaranii caطaa ibn abi rabax hahi waiqatu habtun faqih waa taqaanaan can abi saalix الزyاt السمان ذكوان waa تqaana ثqة ثبت أنه سمع أbا هريرaةa رaضي الله taعaل يقول isagoo qala rasul ل صل سلم كuل cمل iبن aadم iبن aadم camalkiisa o dhan lahu isaga iskala إلا صيام soomka mooyane huwa soomka lii anu isugnaado waan aniga أجزي bihi أجزي bihi abaalmaryo والصiyaamu soonka junaة gaashaan ayuu wuxuu ka yahi naarta إida kaana hadduu ahaado yوmu إida kaana hadduu ahaado yوmu iyaami axadikum midkiin maalinta uu sooman yahay falaa yarfud yuusan baashaalin rafadka waxaa weeyaan galmada iyo galmada waxyaaba xataa ku dhadhow u la imaan walaa yaskab yuusan qaylaynin fain shaatamahu axadun qof hadduu la caytamo aw qaatala uu la dagaalama faliqul yihah innii aniga saaimu waan soomanahay waladii alih baan ku dhaartay nafsu muxameda nabi maxamed naftiisa biyadii gacantiisa ku sugan tahay la khaluufa min saa'imi qofka sooman afkiisa carfoon la-aanta ka jirta ee aad yabu ka wanaag badan cind allahi alweyn agti yowma alqiyamati min riixi miski carafka miskiga lisaa'imi farxataan ayaa usugna yafraxuma u farxa idaa aftara farixa bifirihi ayuu ku farxaa waidaa laqiya rabbahu farixa bisawmihi ayuu ku farxaa ilahay kuwa naga mid yeela rabbiga subxana wa tacala xadيث laba kun laba boqol toban iyo todobaad wa xadيث صحيح qala imam sd aخbarna mحamed بن xatim wa iqa qala anba'ana suwayd بn nasr almarwasi wa iqaة habt qala xadaثana ama anba'ana cabdالlahi ibn mubarak an jurayj qira'aة calayhi akhrin lagu dul akhriyey can caطاء ibn abi رabax qaala akhbaranii caطاء الzayaat ma idin qoranta caطاء الzayaat abu صالح ay qoranta sheekh nuur golligii ma israacdeen kulli gafaa laisku raacay marka kulli gafaa laisku raacay akhbaranii caطاء waxaa weeyaan abu صaalح wa abu صaalح الzayaat wa abaranii abu صالح الزayaad qor meesha caطاء abu زayaad ku bedela ama abu صالح afan akhbaranii abu صالح الزayaad أنhu samca abا هurayرaةa radي الlaه ta yqul isagoo qala rasul rasul u sl slm qala الlahu caزa wajل weyn wuxuu yihi kulu camal ibni aadam ibni aadam camalkiisa o dhan lahu isaga ayay u sugnaatay ila الصiyaama soonka mooyaane huwa li huwa soonkaas lii ana ii sugnaaday wa ana zibi ana abaalmariyo dad ku abaalmariya aلصiyaamu soonka jumnatu waa gaashaan faida kaana hadduu ahdo yowmu sawmi axadikum midkiin maalintuu sooman yahay falaa yarfud yuusan waxyaabahan jimaaca iyo galmada iyo arrimahaas yuusan la imaanin walaa yaskab yuusan qaylaynin fain shaatama axadun qof hadduu la aytamo aw qaatala ula dagaalamo faliiqula yidhaha innii marun saaimun anini sooman ayaanahay qof sooman ayaanahay waladii alih baan ku hartay nafsu muxameda biyadihi kusugan dalqaluufa min saa'imi adiyam cinda allahi min riixi lmaski waqad ruwiya hada alxadiid can abi hurayrata wasaciid ibni musayabna waa laga wariyey xadidka laba kun laba boqol tobani sideedaad waa xadiid saxiix isnaada qaala imam abarna arabiic بن سليمان المصري واثقة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب عن أبا هريرة رضي الله تعالى قال وحر أبو هريرة سمعت رسول الله كما صلى الله عليه وسلم يقول إسقالا قال الله الله ينحر عز وجل كل عمل ابن آدم له عملك ابن آدم كورتن إسقا يسقناضي إلا الصيام صومكم إنه هو صومك لي أنا يسقناضي وأنا يزيبي أنا أبالك يزبحيه والذي قال له نفسي نفس محمد بيده لخلفة فم سائم لخلفة فم سائم قفك صوما أفكيسا doorsoonaanta gelayso aya ayabu ka iibada cinda allahi alla weyn agta min miski xadidka laba kun laba boqol toban iy sagaalaad waa xadis saxi isnaada qaala imam msl akhbarna axmed ibnu ciisa almisri waxaa lagu waxaa loo yaqaana atasturi macruufu biatasturi waa iqa axmed ibn ciisa qaala xadaثna ibn wahb can camr ibn xaari اlmisri waa iqa can bukayr ibn cabd lah ashaj waa an sacيid ibn اlmusayb can abi hurayraa radi اlah ta an nbi sl sl qa nabgen wuxuu yihi kulu xasanati xasana la arka yacmalhu ibn aadam uu camal falo falahu isaga ay u sugnaatay cashru amhaaliha toban la laabkeed ilaa siyaama soonka may lii anuu ii sugnaaday wa ana aniga ayzi bihi abaalkiisa bixiyo baabka afar iyo ama saddex iyo afartanaad oo dikru اkhtilaafi khilaaf sheegitaan la sheega ala moxamed ibnu abi yacquub maxinka la yihah moxamed ibn abi yacquub khilaafka laisku khilaafay fii xadiidi abi umamata abi umama suday bn cijlaan xadiidka uu ka wariyey fii fadli asaa'imi qofka sooman fadligiisu uu ka wariyey khilaafka laisku khilaafay caddayn la cadday u baabkan u baabiy ama sheegitaan khilaafkaas muxuu yahay waasita ayuu soo geliyey ninka la yidhah moxamed ibn abi yacquub qof ayuu soo geliyey raja ibnu xayawa xayawa iyo isaga dhexdiisa ayaa marna toos wuxuu ugu wariyey muxuu ahaa raja ibnu xayawa ayuu marka toos ugu wariyey marna qof uu muxuu ahaa dhexdooda geliyey waa intaas wax ishkaaloo ku sugan xadiidka ma lahan waay xadiidka laba kun laba boqol iyo labaatanaad waa xadii saxiix qaala imam nas ala mtl abarna camr bn alfallaas can cabdiraxmaan ibn mahdi can cabdiraxmaan ibn mahdi weeyaan qaala xadaثna mahdiy ibn maymuun alsdi wa iqa qaala akhbaranii moxamed ibn cabdillaahi ibnu abi yacquub wa iqa qaala akhbaranii raja ibnu xayawa toos marka mujeedan toos wuxuu ugu wariyay hadda raja ibn abi xayawa an abi umamata rja bn ay waaiqat faqih an abi umamata suday bn cjlaan albahili radi qa wuuu yihi ataytu rasu rasulka al sal sl faqultu waxaan ihi murnii ifarnabi allow biamrin amar aakhuduhu canka aan kaa qaato amar aan kaa qaato oon ku liibaano nabi allow ifar qaal wuxuu yihi calayka waxaad laasimtaa bisawmi soon joogtay fainahu soonka laa mila lahu wax u dhigma oo ajar lama arko fainahu lii ana ajzi bih xadiidka laba kun iyo laba boqol qaar ay ku taallaa laakiin asuna alkubra iyo anuska alhindiya ama alxajariya loo yaqaano labadaba bilxa waa waasida saxda ah waxyaabaha waxaa weeyaan dhacay ayay ka mid tahay akhtada akhbaranii jariir ibnu xaasim waaiqa weeyaan ninka isaga ah waaiqa ilaa qataada markuu wax ka warina mooyane hadduu qataada wax ka wariyo dacfi ayaa ku jira awhaamna waa leeyahay haddii mararka qaar ka awhaam ayuu leeyahay hadduu xifdigiisa wax ka sheego ana muxamed ibn cabdillaahi ibn abi yacquub الضبي xadث wuxuu sheegay can رajاء بن xayawة qaل wuxuu yihi xadثna abu mamة الbاhلي qaل وu qلtu وaan ya rasu rasuلka alw murnii ifr بأmri ينfacnii أنفca ينfacnii igu anفc allah alweyne bihi isaga qal wuxuu عalayka bالsوم sوم ayaad joogtaynaysaa amaba laazim fainahu soonka laa mila lahu wax u dhigma lama arka xadiidka laba kun laba boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam s barni cbd لlahi بn mحamed shaykun saalixun wadaciifu laqabun likarat cibaadatihi daciifkii ataqa nin maahan oo daciif fi xadiid maahan nin cibaado badan ayuu ahaa marka jirkiisa ayaa tabar darna adaciif saasa loogu bixiyey lakin waa iqa qaala wuxuu yidhi akhbarna yacquub ibn isxaaq alxadrami waa saduuq qaala xadaana shucba can moxamed ibn cabdilaahi ibn abi yacquub waa iqa can abi nasr abu nasr waxaa weeyaan waa ninkuu dhexgeliyey ma arkaysaan moxamed ibn cabdillahi ibn abi yacquub raja uu ka waran jira moogta hadda fiir abi nasr can raja ninkaasuu dhexgeliyey ikhtilaafka uu kuu sheegay waa inuu ku ishaaro in marna xayawaa uu toos ugu wariyey marna abi nasrigaasu dhexdooda geliyey intaa bas weyaan can abi nasr araja ibn xayawa can abi abi nasrkaas waxaa weeyaan xumayd ibnu hilaal alcadawi waa iqa iqa weyaan imaamka sheekh maxamed bin cali athiobi raximah markuu kitaabka dakiirada sharxayey wuxuu yihi ninka isaga waxaa ku qaldamay dad aimo aho weyn alimaam alxaafid ibn xajar markuu taqriibka soo marayay wuxuu yihi waa maqbuul ama majhuul xaal waxaa sidoo kale kaga sii horeeyey alimaam alxaafid alimaam adahabi fii miisaan ictidaal miisan ictidaalka isna majhuul ayuu ku xukumay laakiin wuxuu ku leeyahay imaamka aleyh ramatullah saa ma aha ninkan la yidhahdo abunasr waa xumayd ibn hilaal cadawi xumayd ibn hilaal cadawi ninka ayaga ay garan waayeen waa xumayd ibn hilaal cadawi xumayd ibn hilaal cadawina waxaa weya waa macruuf waa nin iqa ah oo muxuu ahaa taqriibkan uu ku yeelaa miisaan icdaalkan waa ku yeelaa marka ninka ay majhuul aal majhuul yihaahdeen majhuul aal waa ninka asaga weyaan abunasrigaas waay an raja ibn xaywa can abi umaamata anahu sala wuxuu weydiy rasul ayu weydiy sl sl ayu lcamali camalkiisaba afdlu fadli badan qaal wuxu alayka bisowm sowm korkaada ha ahada amaba laazim fainahu laa cidla lahu waxau dhigma laa cadlana waa la dhihi karaa cidla iyo cadl labadaba ishkaal male bilfatxi wa bilkasr kilaahuma yamshi laa cidla lahu waxau dhigma lama arko laa cadla lahu wax la garow dhiga ma lahan xadiidka laba kun laba boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imam ya ibnu maxamed whuwa ibn sakn abu cubayd waa saduq qaala xadaana yaya ibnu kaiir yaya ibnu kaiir ibnu dirham albasri waa iqa nacam meeshaan ku celiya akhbarana yaya yaxya ibnu muxamed huwa ibnu sakn abu cubayd ninkaas marka waa saduq qaala xadaana yaxya ibnu kaiir ya abu cubaydilahi miya asanta ahsanta abu cubaydilahi nacam abu cubaydilahi nacam qaala xadaana yaya ibnu kaiir yaya ibnu kaiir waa ibnu dirham albasri waa iqa qaala xadaana shucba can muxamed ibn abi yacquub addabi can abi nasr alhilaali can raja ibn xayawa can abi umaama qaala wuxu yh abu umama qultu an ya rasul rasulka low murnii ifar bicamalin camal ifar qalu calayka bisawmi fainahu laa cadla lahu qultu can ya rasul rasulka low murnii ifar bicamalin camal qaala calayka bisawmi fainahu laa cidla lahu cadla cidla kilaahuma yamshi soonka marka wax udhigma ma lahan fainahu lii wa ana ajzii bihi wa xadiidka laba kun laba boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadii aiia eh, saxiixun bixadiidi abi hurayrat alaati xadiidka abu hurayra oo noo imaan doona ayuu ku noqonayaa saxiix xadiidka laba kun iyo laba boqol iyo afar iyo labaatanaad weyaan akhbarana moxamed ibnu ismaaciil ayuu yihi alimaam nasaai alkufi wa iqa ibnu samura qaala xadaana almuxaaribi muxaaribigan waa cabdiraxmaan ibn moxamed ibnu ziyaad alkufi laa ba'sa bihi can fir fir ibnu khaliifata makhzumi wa makhzumi mowlaahu waa saduuq rumiya bitashayuc qaala akhbaranii xabiib ibn abi haabit alkufi waa iqat faqih katir risaal watadriis can xakam xakamkan waa ninka xakamkan ibn cutayba nacam xakam ibn cutayba waa iqat habt rubama dallas abarakindi can maymuun ibn abi shabiib الربعي وصدوق كثير الإرسال والتدريس عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه معاذ جبل وتقانا وأصحاب الجليل قال وحي معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم صومك جنة وقاشان qofka wuxuu gaashaan ugu noqonayaa dirac ama gaashaan wuxuu ugu noqonayaa dirac ama gaashaan naarta xadiidka laba kun laba boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa bixadiidi abi hurayrata alaati qaala akhbarna moxamed ibn muhana qaala xadaثana yaxya ibnu xamaad waa iqa qaala xadaثana abu cawaana alwadax bin cabdillah shkuri weyaan iqatu dabt can sulaymaan sulaymanka waa kii alacmash weyaan can xabiib ibn abi haabit wاlxakam can maymuun ibn abi shabiib can mucaadi bni jabalin qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yh sl sl asawmu soomka junnatun waa gaashaan xadiidka laba kun laba boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa bima bacdahu qala akhbarna moxamed ibn muhana wa moxamed bashaar qala xaddatna moxamed waaqundar qala xaddatna shucba can alxakam qaala samictu curwata ibnu nazaal curwa ibnu nazaal waa reer kuufe waa maqbuul yuxadiu soo ka warma can mucaadin qala wuxuu yihi qala rasul u sl sl sawm sawmu junnatun marka xadiidka waa xadiid saxiixa lafdigiisa amaba matnigiisa xadidka laba kun laba boqol iyo toddoba iyo labaatanaad qaala imaam s akbaranii ibraahim ibnu xasan alqadcami can xajaaj alacwar can shucba qaala li alxakam samictuhu waxaan ka maqli minhu isaga ka maqli muddo arbaciina sanatan afar sana ka hor aan ka maqlay uma kadibna qaal xakam xadatanii bihi maymuun ibnu abi shabiib ayaa igu warramay can mucaadin ayuu iga warramay radia allahu ta waxaan filayaa xoogahu waan waxbaan soo yara kabnay sooma hada wallahu aclam wsala allahu waslm calaa cabdi rasuuli mustafa